yeelay cibaadadii ramadaanka oo sankana soo saartay iyo duruustii socotay iyo khayraadka la filaayey iyo furitaanka masjidka oo dhan ayaa la hakiyey laakiin rabbigeen subxaanahu wa tacaala sida looga bartay oo taqaanaan in la tuugo waa la bari udcuunii astajib lakum laa kaashifa laha ilaa hu marka ilaahay aan barino rabbigan subxaana wa tacaala si dhab ah oo daacadnimo ah aman yuujibu lmudara idaa dacaa qofka xilliga hore ciyaaryaar baa iska ahayd oo waxaa weeyaan waxaan ummaddan lacaga lagu cunayaa iyo saas ay tahay iyo hawsh saasay iska ahayd hadda laakiin xaqiiqadii ayaa indhaha la saaray oo dad aad u badan oo aad u badan oo aad u badan oo aad u badan oo akhyaar ayaa galbaday qaar badanna way u xanuunsan yihiin marka xaaladda waa xaalad dhab ah oo jirta eh, laakiin in masaajiddii eh, xilligan la xiro runtii aad baa inoo xanuujinaysaa aad iyo aad oo inaba caadi ahayn laakiin in sha allah tabaaraka wa waxaan rajaynaynaa mar dhow oonan dheerayn inaad ilaahaysaan hadda aan nahay si ka fiican annagoo caafimaadna hellay oo beladan ilaahay uu naga dulqaaday masaajideennii iyo maraakisteennii eh, cibaadadana ilaahay uu noo furay inaad ilaahay iskuuken keenka soo celiy insha allah tabaaraka watacaala waxaa kaloo baraarujinaya insha allah kitaabka wuu soconayaa laakiin wuxuu ka soconayaa onlineka ka salaadda casar markii laga baxa ayuu kitaabka socon doonaa insha allah marka ardayda ku taxnayd waxay kala soconayaan wixii online horaan ugu taxnaa oo ama telegram ka qaadan jiray ama facebook ka qaadan jiray ama youtubeka ka qaadan jiray iyaga halkaasay ka qaadanayaan dhib ma allah insha allah tabaaraka watacaala kuwii hore caadi ay ahaayeenba laakiin dadka toos ku qaadan jiray ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeene in allah gruubyada waad ku jirtaan kuwa xataa eh, waa la soo gelin doonaa eh, whatsapki waa la soo gelin doonaa mar kitaabka lala socda yaan laga baaqanin in allah hawshaana deg deg ayay u dhammaanaysaa in allahu tabaaraka watacaala eh, marka hawsha ayada ayaanan la dhihin maadaama xuduurkii imaadkii lama hayo aan la haynin cafwan in la yidhaahdo bas waa iska danaysayna maaha hawshaan xoog hala saaro kitaabkan aan dhammaysanna iyo kutubta ka dambaysa biidn illah caza wajal haddii xataa xaalad saa iska ahaato life ay noqoto lifekaas ha looga faa'iidaysto dadkan ha looga faa'idayo insha allah tabaaraka wa tacaala kitaabalxaji ayaan eh, ku soo jirnay baabka shan iyo toddobaatanaad ayaan joognaa caawa oo majliskana boqol iyo afartanaad uu yahay habeenkana afar iyo tobanka shacbaan kun afar boqol iyo laba iyo afartanka jir nabigeena alayh slat slaam habeen sabti ah baabu rukuubi albadanati liman jahadahu اlmashyu rukuubu اlbadana baabu rukuubi اlbadanati hasha hadyiga ah in la koro oo la gaadiidaysto liman qofkii jahadahu u dhibay almashyu socodka bannaanida ay bannaanta in la caddeeyo baabkan u baab yahay gaadiidka iyo xoolaha hadyiga waa kala duwan yihin qofka hadyiga markuu xaramka ilaahay u wado lama koro asal ahaan lama isticmaalo ilaa ay meeshii ka tagto xataa yabluga alhadyu maxila meeshii lagu gowrici lahaa ilaa ay ka gaartay maalinta manaadki wixii ka dambeeya ayaama tashriiq ah laakiin haddii qofkii uu baahdo oo gaadiid kale usan haysanin marka iyada xaaladda waxay noqonaysaa wuu kori karaa gaadiid ahaan waa u isticmaali karaa xadiidka laba kun iyo siddeed boqol iyo koobaad waa xadiid صaxiixa qaala alimam النasai nt akhbarna moxamed ibn mثنى الcanaزي wa ثiqaة xaafiظ qala xadaثna khaalid ibn xarit الujaymi wa ثiqaة tabt qala xadaثna xumayd الطawiil wey ibn abi xumayd الطawiil wa ثiqaة ثiqaة mudlis weeyaan can haabit ibn aslm albunani wa ثiqaة can anas malik wuxuu ka wari radi allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigana sal sl u arkay junin buu arkay yasuuqu kaxaynaa badanatan hal hadyi ahoo xaramka in lagu gowraca loo wada kaxayna oo daba socda ayuu arkay waqad jahadahu walaal qad jahadahu uu aad u dhibgeliyey almashi socodkii socodkana ku daalay oo lugaha jiidi qaraaf qaraaf qaraaflo xaaladiisa ay khatar ku sugan tahay hashina daba socda qaala nabigeena wuxuu yidhi ala sl irkaabha kor oo gaadiid ka dhiga qaala wuxuu yidhi innahaa iyada hashaan badanatun waa hadyi oo kacbada ilahay in lagu gowracaan u wada oon u hadiyeeyey qal irkabha war kor oo hasha fuul fain kaanat wain kaanat haba ahaatay badanatan hal hadyi ha noqotee kor ayuu nabi yihi sal allahu alayhi waaalihi waslm isma diideyso inaad ka faa'idaysato intay sii socoto gadaal dambana haddi laga dhiga maadaama baahi aad u qabto isma diideysa ayuu nabi yihi sal allahu alayhi waaalihi waslm ee kor baabu rukuubi badanati hashii gaadiidka ahaa hashii hadyiga ahayd iyo gaadiidkii hadyiga ahaa in la koro laakiin bilmacruuf si macruufa ah, oo maadaama la gowrici culays tankeeda ka badan iyo socod tankeeda ka badan ayaa la saari ma ahan qadiyadda si macruuf ahoo wanaagsan oo ayadana ay dhaqaalaysan tahay oo hilibkeedii iyo badankeedii uu ku fiican yahay adigana aad kaga faa'idaysani u kor laakiin maadaama la gowrici waan ku ciyaari cunadaan u diida biyahaan u diidi socodkaan ku badini culays ayada ay awoodi karnaan saari maya lama ogola bilmacruuf rukuubu lbadanati gaadiidkii in la koro hadyigii oo gaadiidka laga dhigta la koro bilmacruufi si wanaagsan lagu koro ayuu baabkan u inay bannaan tahay xadidki laba kun sideed boqol iyo laba iyo sideetanaad ama laisfaray wa xadiid saxiixa qaala alimam nasa abarna camr bn cali falas wa iqatun xaafid qala xadana yaxya bn saciid alqaطaan qala xadaana ibnu jurayj cabdilmalik ibn cabdiis ibn jurayj qaala akhbaranii abu zubayr maxamed ibn muslim tadrus qaala wuxuu yidhi abu zubayr samictu jaabir bn cabdilaahi ayaan ka maqlay radia allahu tacaala canhuma yus'alu isagoo wax laga weydiini can rukuubi اlbadanati neefka hadyiga ah oo kacbada in lagu gowraah la rabo in la koro oo gaadiid laga dhigto faqaala wuxuu yidhi samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slm qol isagoo leh irkabha kor bilmacruufi si wanaagsanna ku kor oo ku isticmaal idaa ulji'ta haddii lagu dhibaatogeliyo ilayha iyada xataa tajida ilaa aad ka hesho dahran aad gaadiid kale heli karto maya laakiin gaadiid haddii adan heli karin si wanaagsan oon ayada dhib ku ahayn oo ariiqii la yaqaano xoolaha loo kori jiray oo gaadiid looga dhigi jiray u gaadiidaysa saasuu nabig sal alla alay slam baabu ibaaxati faskhi اlxaji xajka in la fasakha bannaanin la banneeyo bicumratin cumro lagu fasakho liman qof u fasakha lam yasuq ilhadya hadyi aanan soo kaxaynin dadki waa laba qaybood xajkii xirtay dad waxaa weeyaan xoolay wadaan hadyi qaarna waxaa weeyaan way xirteen xajkii laakiin xoolo ma wadaan qolo waxaa loo ogolaya inay fasakhaan waa qolyaha aanan hadyiga xoolo wadin aan xoolo kaxaynin kuwa iyaga waxaa loo ogolaya inay fasakhaan kuwana looma ogolo oo waa kuwa hadyiga waday oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu ka mid ahaa iyaga ilaa xoolaha ay ka gowracaan looma ogola marka faski in la samayn kara oo la fasakhi kara xajkii oo cumar loo fasakhi kara bannaani ay bannaanta iyuu baabkaan u baabay laba kun siddeed boqol iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai abarnaa akhbaranii moxamed ibnu qudaama waa iqa can jariir bn cabdilxamiid الdabi waa iqatu can mansuur bn muctamir waa iqatu habt can ibrahim bn yaziid الnakhaci waa iqatu habtun yudlis yursil yursil can اأswad ibn yaزيid النkci waaثiqaة tabt mashhuur mkhadrm can caiشhaةa um اlmؤminiin radia الlahu taala ardaha qaalat waxay tir umuna caiشha kharajnaa waan baxnay maca rasul rasulka al maciisa ayaan la baxnay sal ll slm walaa nuraa mana noo muuqata ila alxaj xaj mooyaane wax kale oo niyadanaga iyo muxuu aha ku jira amaba aan niyeysanaayna waxaan ahayn ma jirin falamaa goortii qadimnaa aan nimid makata magaalada maka tufnaa bilbeyti beytka ayaan awaafna ayada ku jirta waa maya dabcan xaa'iday ahayd falamaa goortii qadimnaa aan soo gallay makata magaalada maka tufnaa waan dawaafnay dadkii ay ula jeeda bilbeyti amara rasul rasulka alle wuxuu faray marka markii la dawaafay kadib man lam yakun qofkaanaan ahayn saaqa mid kaxeey alhadyi hadyi kaxeeye an yaxila inuu xalaalooba ayuu nabiga faray sala allahu calayhi waali wasalam faxalla waxaa xalaaloobay marka man lam yakun qofkuusan ahayn man lam yakun qofkaan ahayn saaqa mid kaxay alhadyi hadyi xoolo qofkii aanan wadin wuu xalaaloobay wa nisaa'uhu dumarkiisana lam yasuqna xoolo ma aynan kaxaynin oo hadi ma aynan wadin fa axlalna way xalaaloobeen qaalat caaishatu waxay tidhi radia allahu taala ardaha faxidtu waan xayday falam atuf bilbeyti beytkumaana dawaafin masale minha lama horor sooma arkaysaan falamaa goortii kaanat ahayd leylatu alxasba habeenka xasbada loo yaqaano waa maalinta saddex tobanaadka markii mina la wada baryo saddexdii habeen maalintii marka saddexaad yacnii maalinta ciidda oo tobanaadka xag iska dhig kow tobanaadka waa la beryi dhagaxna waa la tuurani labiy tobanaadkana waa la beryi dhagaxna waa la tuurani saddex tobanaadkana waa la beryi dhagaxina waa la tuurani qofkii aanan tacajul i degdeg samaynin oo labadaa maalmood aan ka kaaftoomin kadibna salaada duhur amaba xilliga qoraxda ay zuusho qoraxda dhanka galbeedka ah, ah, dhanka ay marta mxuu aha galbeedka ay marto markaas ayaa marka qofka uu dhagax tuuranay wix ka dambe dhagax tuurkaas markuu dhammaado habeenka asaga baryada meesha la baryi jiray ayaa muxasab la dhihi jiray meesha ayadoo marka leylatalxasba habeenka asaga oo habeenka ayaa faritobanaadka soo gelaysa habeenkaas markay ahaatay ay leedahay caaisha radi allahu ta anha falamaa goortii kaanat ay ahaatay leylatu اlxasba habeenkii muxasab la degnaa afari tobanaadka ay soo gelaysay qultu waxaan ya rasul rsulka allow yarjicu الnaasu dadku waxay la laabanayaan bicumrati cumra iyo waxajatin xaj waarjicu waana laabanaya ana aniga bixajatin xaj bas yaan la laabani miya qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sl slam awamaa kunti miyaadan ahayn dufti mid dawaaftay layaaliya qadimna makata habeenadii aan maka nimid maadan dawaafin miya qultu waxaan laa maya qala wuxu yidhi fadhabii tag ilayd ay qabtay maa akhiika walaalka ila tanciimi tanciim meesha la yihadon habeen dhexdaa ka soo hadlayday faahillii bicumratin cumro ku dhawaaq uma kadibna mawciduki meesha aad nooga imaanaysa ood nagu haleelaysana makaanu kada wa kada meel heblaaye meel hebel iyo hebel meel fulaan halkaa noga dam adig abdi halkaa noga daba imaada saasuu nabigeena amarku sal slam yidhi way sii guurayaan xadii laba kun sideed boqol iyo afraad waa xadii saxiixa qaala alimam ibnu sacd akhbarna camir caalif annas waa iqatun xaafid qaala xaddaana yaxya bna saciid alqaطaan waa iqatun tabt an yaxya bna saciid alansaari waa iqatun tabt can camra binti cabdiraxman waa iqa can caaishaa um اlmuminiin radia allahu tardaha qaalat waxay tirmuna caaisha kharajna waxaan baxnay ama la baxnay maca rasul rasuulka alle jirkiisa ayaan baxnay sal sl nabiga aan la soconnay laa nuraa mana aragna oo nooma muuqato oo maana niyeysnayn ilaa annahu isaga inuu yahay alxaju xaj waxa aan camalkaan aan qaban nusukaan aan qabanayna inuu xaji waxaan ahayn qalbigannaga kuma jirin kumaana dhawaaqin falamaa goortii danowna min makata makaan usoo soo amara rasullah nabiga wuxuu faray sal slem man kaana macahu hadyun qofka hadyi waday an yuqiima inuu ku nagaado calaa ixraami ixraamkiisa uusan waxba xalaaloobin waman lam yakun macahu hadyun qofka hadyi aan wadin an yaxila inuu xalaaloobo saasuu nabigeena faray sal اllahu عalayhi waaalih waslm xadid laba kun sideed boqol iyo shanaad waa xadid صaxiixa qaala alimaamu nasi caleyh ramtullah abarna yacqub ibrahim dawriqa wa qaala xadaثana ibnu culaya wa ismaciil ibnu culya wa tabt can ibni jurayj cabdilmalik ibn casiz ibn jurayj qaala akhbarnii caطa ibn abi rabax wa faqiihun faadil mashhuur weeyaan can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anhu qala wuxuu jaabir ahlalnaa waxaan ku dhawaaqnay asxaaba annabiyi asxaabta nabiga annagoo ah bilxaji ayaan ku dhawaaqnay khaalisan xaal uu yahy mid barax oo xaj keligiis uu yahay laysa macahu hayruhu wax la jiran ayna jirin laakiin nabigeena calayh sala slam muxuu sameeyey wuxuu ku dhawaaqay xaj iyo cumro isdhexgalay oo qirana faqadimna makata maka ayaa nimid sabixata raabicatin subaxda afaraad madad ay ka tagtay min dilxijati subaxdii afar maal afar habeen ay dilxijo la galay oy tagtay ayaan waxaan imaadnay magaalada maka habeenka waxaa la baryey diiuwa meel yidhah oo magaalada maka afkeeda oo haddaba la yaqaano jarwal ayaa la yihahdaa qolyaal etoobiyaanka ayaa waxay ku leeyihiin waqaf waqaf weyn ayay ku leeyihiin waxaayaaba la yaab kale waxaa ka mid a xilli hadda taqriiban laga joogo labaatan sano ugu badnaan halkaas waqafka ah oo qaadi taqriiban dhowr boqol oo qof ayay isugu imaan jireen iyaga dhan toobiyaanka wixii ka soo xajiyey weliba faaruq iska hanjiri haddana kii asaga ahaana waa la buuxiyey toban ku dhowaadoo kii asaga ahaa <laughs> la egna waa la buuxiyey marka waxaad dareemaysaa xajka in aad iyo aad dadka ay ugu hanuunayaan arrinkaas waxay kutusinaysaan tadayunka iyo alla udhowaashada subxaanahu wa tacaala iyo in arkaanta islaamka la kamilo in muslimiinta ilaahay fadligii subxaanahu wa tacaala ay u bateen beryahan dambe sidoo kale kenya waa la mid kenya oo dhan markii taqriiban an xasuusta haddii ay siddeed boqol ka soo xajiso la yaabay ahayd xataa siddeed boqol ma ahayn saddex boqol afar boqol laba boqol iyo siddeetan oo weliba kala socoto qolo walba ay group iska yihiin saddex saddex iyo shan la socdo oo nin walba meel iska karaysan iyo xaalad iska adag haddana waxaa laga hadlayaa lix kun shan kun <laughs> toddoba kun aa laga hadlaya marka waxaad dareemaysaa in tadayunkii dhaqaalana in la helay dadkiina ay muhimadda beytka ilahay in la taga ay dareemeen waa ilahay fadliga subxana wa tacala waxaana bilaash kuma imaan la socda ikhwan ikram waxaas bilaash kuma imaanin dad baa waxaa weeyaan u dhiiday waxyaabaha aan shalay fiirsanay waxaa ka mid ah sheekh mustafa xaaji ismaaciil xafidahu llah waracaahu ayaa mar uu muctamarkii ansaar sunna halkaan u imaanayey ayaa meeshaan garoonkan oo islihay ayaa su-aal la weydiiyey waxaa la yidhi taarikh nololeedkaada ka hadal marka wuxuu yidhi horta weligay tv ma tegin ma fadhiisan waxaana duruus arkaysaan oo dhan masaajid baa laiga duubay kow tan labaadna wuxuu yidhi kuma tobanaan jeer iyo marar badan ayaa lii weydiiyey inaan taarikhdayda ka hadlo maan ka hadlin laakiin wuxuu yidhi maanta waa ku qasbanahay adig si un baa muxuu ahaa wuu ogolaaday waxyaaba marka aan maxaalushaahidka waxay tahay wuxuu yidhi meelba xabsi ah oo nooc ah mid militari ha noqda mid beriis ha noqda kuwaan asluubta ha noqdeena kuwa guulwadayaal la dhihi jiro sharwadayaal lahay ha noqdeena yacnii n kuwaan uh, sirdoonka ha noqdeena meelba aan ligu xirin oo xabsi ah ma jirno yidhi waa soomaaliya xilligii shuuciyadda waa meel ligu xirin ninka asaga maxaa loo xirayaa wax kaloo loo xira wamaa naqamuu minhum ilaa an yuuminuu biاllahi اlcasiiz اxamiid diintan maxaadu wadaa bes ah loo xihay soo ma garan intaasoo xabsiga qaarkood sanada ayaan ku jiro yidhi sanada soo ma jeed marka tadayunkan ad arkaysaan oo waxaanoo xijaaba iyo waxaanoo diina iyo waxaanoo qur'aana iyo waxaanoo sunna raaca iyo waxaanoo bidcaladirra iyo khayrkan ad arkaysaan iskama imaanin rag baa xabsi ugu dhintay rag baa xabsi sanawaad ugu jiray rag baa muxuuaha qoortooda laga asray muxuu ahaa xabadii laga aslay qaar baa uu curyaamay qaar dhagaha ka go'noo naqaana kow dhegtooda ay go'onta oo hadda nool weli oo kaw ay tahay markaasaa qolyo dhallinyaro ah oo ku dhex dhashay dacwadan iyo khayrkan waxay leeyihiin wadaaddadan maxaa hayaan maxay hayaan waxaan may qabtaan waxaan maxay haayaana iska leeyihiin sida dhabta ah wax dad waxaa weeyaan lax dhukan abaarna moog colna moog meeshii laga soo qaaday hawshaan aad uma ogsoona muddo yar oo kooban waad ogeydeen garabkan iyo dhinacanoo dhan si u ahayma xasuustaan ragga kaarta waa yaqaanaan libiskeedna timahan gabadh aan la guursanin madaxaba lama saari jirin waa taqaanaan sheekh ah, ah, ah, xuseen xasan waxaa weeyaan eh, mar muxaadaro halkan ka gala jira jazahu allahu khayran ayaa mar hadda kor waan sheegay intuu meel sliimol macad laga fura ayuu ka hadlaya wuxuu yidhi lixdan iyo toddobaad m meelahaas ayaa waxaan raadiy yuri gabar aan guursado markaasaa gabar dukaniyaan raadi shanta soomaali ayaan waraystay gabar dukani oo yar ya markaasaa ligu sheego yidhi muxuu ahaa borom miya meelahaas amid oo ligu sheegay halkiiaan tagu yidhi miswa muxuu ahaa tiina nin wadaad aho muxuu aha raggan duruqda suufiyada ah ayaa dhalay tiina ilaahay ma qadarnu yidhi waxay noqotay marka inuu qaar aan dukanaynin inaad guursado marka oo kadibna isaga uu salaadii bara xaaladaasaa la soo maray isay ku imaadeen marka waa iska dhallinyaro marka aan waxba ogeyn waay kuleeyihin culamada wa maay sheegayaan wax maay qabtaan wax ma qabanin waa iska dhawaaqayaan ya lax dhukan colna moog abaarna moog marka waxaan kala jeedaa xajka marka aad baa looga hanuuniyey bal ninkaa fiiri sheekh mustafa oo had u jeedaan oo nin walba had u dhegaysanay khayrkiisa inta xabsi ood usoo maray wuxuu yidhi xabsi aan gelin ma lahan guulwado hadda ragga qaar ma yaqaanaan iyo anagoo <laughs> aragna marka waa kuwaan kuwa muxuu aha kuwa la dhihi jira mataqaana meeshaan eh, kanuu youth kaanuu yuut raggi soo gaaray oo waxaa weeyaan waa kuwii meeshaan joogi jiray oo dadka cadaabi jiray kuwaas oo weliba dee muxuu ahaa kuwaas mawta xabsi ma dadgen jireen kuwaas haday rabaan dadka waa marka xaalad adag ay ahayd calcumuum dadka marka beryahan dambe waa la hanuuniy khayr kanaad arkaysaan iskama imaanine rag baa ka shaqeeyey ilaahay subxana wa tacala inta noolna allah xifdiyo inta dhimatayna darajadaas allah sare mariyo qubuurtan allah waasiciyo ajarkaas intaa la eg oy eh, keensadeenna ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmaryo annagana kuwii jidkoodii iyo wanaagga ay wadeen maro oo ummado badan ay ka aflahaan laha naga dhig dhammaanteen waaya xadiidka laba kun siddeed boqol iyo inteen joognaa iyo shanaad miya saan ku dhex jirnay hay aan ku noqdo marka xadidka laba kun sideed boqol iyo shanaad waa xadiid saxiixa qaala aimam nasi alي abarna yacqub bn ibrahim dawraqi wa iqaة qala xadaثna ibn culaya can ibni jurayj qala akhbarnii caطاء ibn abi rabax can jaabir bn cabd lahi radi allahu ta anuma qala jaabir bn cabd lahi ahlalnaa waxaan xiranay asxaaba الnabiy acni asxaaba الnabiy ayaan ula jeedaae waxaan xihannay biاlxaji aw yacni maadaama ay laba xariiq u dhexayso hadalka waxaa weeyaan jaabir inuusan ahayn ruwaad uu yahay u badanta wallahu aclam ahlana waxaan hanay bilxaji ayaan xiranay khaalisan xaal iyo mid barax tiran layse macahu hayruhu uusan waxba la jirin khaalisan mid barax tiran waxdow keligii intuu cadday markiisa yacni bilxaji khaalisan laysa macahu hayruhu khaalisan waxdahu intaasoo dhanba waxay caddaynaysaa in wax abay yaraatay xajka raacsanay ayna jirin faqadimnaa makata maka ayaa nimid sabiixata raabicatin subaxda afaraad madad ay ka tagtay min alxajat bishri alxija fa amarna faamrana nabi nabiga wuxuuna faray sal slm oo faqala wuxuu yidhi nabigeena cala slam wuuna faray wuxuu yidhi axiluu way xalaaloba cumratan cumro ka dhiga oo xajkii cumro u badashay waa fasaqii fabalaqahu waxaa ka soo gaaray canna xagganaga anna anaga naquulu inaan leenahay lama lam yakun baynana wa bayna carafata ilaa khamsun lamaa goortii lam yakun uusan ahanin baynana annaga iyo bayna carafata carafa dhexdeeda ilaa khamsun shan habeen markii aynan noo dhexaynin ayuu amarana nabigana faray sal slam an naxila inaan xalaalowno oo fanaruuxa ilaa minan maalin sideedaadka diba mina aan aadno wamadaakirunaa xibinta nagana taqduru ay ka da'ayso meelmaniyi mini ay ka da'ayso oo reeraha naga aan la dhaqannay ayaa waxaa weeyaan ayuu nabiga rabaa saasaan ku sheekaysanay yacnii ayaga marka in xilliga xajka lagu jiro iyo dumar iyo baabkaas in la kala fogay waa asal ahaan laakiin markaad ixraamka xihanta waa un lakin dadaad xirnayn xaskaaga ishkaal ma lahan faqaama اnabiyu nabiga ina istaga sl sl fakhaabana uu noo khudbeeyey oo faqala wuxuu yidhi faqad balaqanii waxay soo gaaray aladii hadalkii qultum aad tidhahdeen wainii anna oo nabi moxamed sal slam la abarukum kiina inkugu baarinimo badan ayaana rabbiga u baarinimo kan ugu baarinimo falitaan badan ayaanahay wa allana ugu baqitaan badan walowlaa ana alhadya walowlaa alhadyu hadyiga aan wada haddii aynan meesha oolin la xalaltu waan xalaaloobi lahaa walow istaqbaltu haddii ay ii muuqan lahayd oo ii caddaan lahayd min amri xaaladayda ma stadbartu waxaan gadaal ka ogaaday ma ahdaytu hadyi sooma kaxeeyeen oo cumrow maan maxaa ka dhigan lahayo kadibna jidka aad martay aan mari lahaa laakiin hadyigii ayaa i garbaduubay qaala wuxuu yidhi waqadima caliyun cali ayaa yimid ibn abi aalib radia allahu tacaala canhu ardaa ibna cami nebi sal slm weeyaan wa zawj bintihi waqadima cali bay bn maaliyaman ayuu ka yimid amiir اlmuminiin weeyaan cali ama amiir اlmuminiin faqala wuxuu yidhi bima ahlalta maxaad xiratay nabigaa weydiye alah sl slam faqaala lahu nabigu wuxuu ku yidhi sl sl bima ahlalta maxaad xiratay ood ku dhawaaqday oo xajkii nusugkeed xiratay qala wuxu yidhi bima ahalla bihi الnebiyu nabigan wuxuu sal slm ayaan ku dhawaaqay saasaan soo xirtay qaala wuxuu yidhi faahdi hadyi gaada hadyigaas bixi yani hadiyey wamkuh nagow xaraaman adoo muxrima kama kamaan sida tahay weyaan aniga hadigii ayaan wadaa muxrim ayaan ahana ilaa hadigaasan ka gowraca adna jidkaa mar weeyaan qaala wuxuu yidhi raawiye wa qaala suraaqad suraaq wuxuu yidhi ibn maalik ibn jucshum yaa rasul rasuulka allow ara'ayta wal ka warran cumratanaa haadihi cumradanagaan aan cumraysanayna oo xajka aan cumro u rognay say waxaalkeeda licaaminaa haada ma sanadkaan sanadkan licaamina sanadkanagaan haada ee kana miyaan u isticmaalaynaa oon ku dhaqmaynaa am liabadin mise waa abad weligeed ariiqan qofkii marka xaj soo xirto oo hadyi aan wadin cumro wuu rogi karaa oo saas ma la samayn karaa qaala wuxuu yidhi hiya iyada lilabadi licaamina haada aw lilabadi sooma tii hore lilabadi qaala hiya lilabadi waa abadkeed weyaan weligeed ilaa qiyaami saaca ilaa waqtigeena aan joogno waa kaas weyaan xadidka laba kun todoba sideed boqol iyo lixaad waa xadiis saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بشار وبندار وثقة حافظ قال حدثنا محمد بن جعفر الغندر وثقة صحيح الكتاب قال حدثنا شعبة وإمامك عن عبد الملك ابن ميسرة الهلالي وثقة عن طاووس بن كيسان عن سراقة بن مالك جعشم رضي الله تعالى عنه أنه سراقة قال وحي يا رسول رسولك الله أرأيت بالكور عمرتنا عمرتنا هذه إتنا لعامنا سنة هذا لعامنا سنة أم لأبد مثل أبد أبد أي محمد ولقيت ميساء هانيسا وعمرتي إن xajka inaan bedelno oon cumru bedelno yani ma sanadkan bay ku kooban tahay mise waa weligeed weeyaan qaala rasul la ur sl slm hiya liabadi waabad saasuu nabigani yihi sala allahu alayhi waali waslm xadidka laba kun sideed boqol iyo toddobaad waa xadiid saxiix isnaada qaala alimam bnu sacmt abarna hanaad ibnu sr abu sr wahiqatun tabt can cabda ibnu sulayman alkilaabi wahiqa can ibni abi caruba waxaa weeyaan saciid ibn abi caruba wahiqa can malik ibni dinar waa saduuq can caطa ibn abi rabax qala wuxuu yihi qaala ibnu jucshum weeyaan tamataca rasuulula nabiga alla wuu tamatucay wa tamatacnaa macahu annagana waa la tamatucnay faqulnaa waxaan idhi alanaa khaasatan annaga miyay gooninoo tahay am liabadin mis waa weligeed qaal wuxuu liabadin abad tamatuca marka uu ka hadla suraaqa waa laba qaybood tamatuca saxaabada waa garanay waa kii hadda la soo caddeeyey oo caddaa oo ahayd in nabigeenna sala allahu alay slam saxaabadiisa ay xajka cumro u rogteen oo iska raaxaysteen oo iska dhar xirteen oo iska baashaaleen insaca tacbiir laakiin tamatuca nabigeena muxuu yahay waa qiraankii waa xajkii iyo cumradii oo isu nabigeena isdhexgeli sala allahu calayhi waali slm marka labada tamatuc way kala duwan yihiin xadiid laba kun sideed boqol iyo sideed waa xadiid daciifa qaala alimam nas akhbarna isxaaq ibrahim alxandali qaala anba'ana cabdilcaziiz ibnu maxamed addaarawardi wahuwa daarawardi weeyaan waa saduuqun yuxadiثu min kutubi hayrihi fayukhطi can rabiicata ibn abi cabdiraxmaan waa rabiicat الra'y wa iqaة faqiih can xaariث ibn bilaal ibn xaariث waxaa weeyaan almusani waa maqbuul can abihi abihiis oo ah bilaal ibnu xaari almusani waa saxaabi jaliila radia allahu taala arda waraxima jamiica aruwaad qaala wuxuu yidhi saxaabigaas bilaal ah qultu waxaan idhi yaa rasul rasuulka allow afasku alxaji xajka oo la fasakha lanaa annaga khaasatan ma gooni buu noo yahay am ama mise linnaasi dadka caamatan ayuu muxuu ahaa u wada yahay oo caam u yahay dadka dhan ma ka faa'idaysan karaan xukunka isaga ah qaala tir bal lanaa khaasa annaga ayuu goonooya xadiis marka wuxuu noqday waa daciif axaadiis talood arkaysana saxiixeed ayuu wada khilaafaya ragga ku jirna waad ujeedan qaarkood waxaa ku jiro saduuqun yuxadiثu min kutubi hayri fayukhطi iyo maqbuul xadii laba kun sideed boqol iyo sagaalaad waa xadiis saxiix mawquuf waa saxiix lakin waa mawquuf xadiidka mawquufka iyo haddii ay iskhilaafaan marfuuca kee la qaadani marfuuca hadal ma lahan xadiid laba kun sideed boqol iyo sagaal eh, sideed boqol iyo sagaalaad waa xadiid saxiix mawquuf ah mawquufku waa xadiidka saxaabiga hadalkiisa ah kaas ayaa mawquuf la yihahdaa oo saxaabiga ku eg oo nabiga aan loo kor yeerin sal slm akhbarna camr bn yaziid aljarmi waa saduuq can cabdiraxmaan mahdi waa imaamkii qaala xadadana sufyaan athawri can ilacmash wa cayaash ibnu camr waa iqa weeyaan alcaamiri can ibraahim ibn yaziid ataymi waa iqa can abiihi abihiis oo ah yaziid ataymi yaziid ibnu shariik الtaymi weeyaan isna waa iqa can abi dar اlkhifaari radia allahu tacala an arda fii mutcati اlxaji xajka mutcadiisa qaala wuxuu yidhi kaanat waxay ahayd lana anaga ruksa baynoo ahayd xadiidka laakiin isaga ay mawquuf ku tahay axaadiista saxiixa ah oo marfuucan waan soo marnay marka hadalkaas abu dar dhanka kale ayaa la marinaa oo xadiidka nabigeenoo caddaa ayaa la marinaa xaggiisa oo ahayd inay caam u tahay dadkii muxuuha suraaqa ibnu jucshum xadid laba kun sideed boqol iyo tobanaad waa xadid isna saxiix mawquuf ah qaala alimam nas akhbarna moxamed ibn muthan canasi wa iqatun xaafid wa moxamed bashaar bundar waa ka farasay rihaan labada nin kalama dhacaan labadaba kalama dhacan qaala waxay yihahdeen xadaثna moxamed bn jacfar qaala xadaثna shucbat waa imamka qaala samictu cabdulwaariث bn abi xaniifa alkuufi waa maqbuul qala wuxu samictu waxaan ka maqlay ibraahim ibn yaziid ataymi haddaan soo marn waa iqa yuxadis soo ka warran ayuu leeyahay ninka la yihahdo abudilkhifaari laakiin xadiidku waa mawquuf axaadiista kale oo saxiix ah oo fi saxiixayn iyo ayri hayrihima ku yeela ayaa marka xaggooda la aadaya xadidka laba kun sideed boqol iyo toban iyo koobaad waa isla asaga un waa saxiix mawquufa abidar ayaa marka halkan eh, u taagan radia allahu tacala canhu arda abarnaa bishr abarnaa bishr ibn khaalid alcaskari wa iqatu yuqrib qaala ambana qundar waa maxamed jacfar weeyaan can shucba can sulaymaan alacmash can ibrahim yaziid ibraahim ibn yaziid ataymi waa iqa can abihi abihiis oo yaziid ibn sheek taymi can abi ifaari can abi dar اlkhifaari radia allahu tacala canhu arda qal abu dar kaanat ilmutcatu mutcada waxay ahayd ruksatan lana annaga ay rukso goonino ahayd aawe waayo xadid laba kun sideed boqol iyo toban iyo labaad waa saxiix mawquufa qala aimam ن abarna mxamed bn abd lahi bn mubaarak almkrmi wa iqa qaala xadaثna yaxya bn aadam wa iqaة faadil qala xadaثna mufadل ibn muhalhal wa iqaة habt nabiil caabid can bayaan ibn bishr albajli wa iqaة habt can cabdiraxmaan ibn abi shacثa ataymiy maqbuul weeyaan qala wuxu kuntu xana maca ibraahim الnakhaci waxaan la joogay labadan laba nin oo ah ibraahim ibn yaziid الnakhaci iyo wa ibraahim ataymi ayaan la joogay labadaba waa iqa faqultu waxaan idhi laqad hamamtu waxaan damcay an ajmaca inaan isku daro alcaama sanadkan alxaj walcumra cumra iyo xajka inaan isku daro oon qiraan ka dhigo ayaan damcay weeyaan ama aan mutamatuc ka dhiga faqaala ibraahim wuxuu yidhi laqad kaana wuxuu aday abuuka aabbaha lam yahuma bidaalika arrinkaas mid aanan ku fikirin ayuu ahaa abu cabdiramaan bin abi shaca abu shacda waxaa weeyaan kuma fikri jirna ayaa lagu yidhi arrinka isaga qaala wuxuu yidhi wa qaala ibraahim taymin wuxuu yidhi can abihi abiiso iyo ka wariy can abi darin qaala wuxu yidhi abu dar inamaa in kalamaani kaanat waxay ahayd almutcatu mutcada xajka faman tamataca bilcumrati alxaji lana annaga khaasatan gooniyaynoo ahayd saasuu le laakiin cid ku raacday abu dar waxaa weeyaan oo saxaabada nabigeena ka mid a salى اllahu عalayhi waali wasalam waxaa weeyaan way yarayd way yar tahay amaba lama hayo xaddi laba kun sideed boqol toban iyo saddexaad waa xadiid صaxiixa qال الإmام أخبرنا cبدالعلى بن واصل بن cبدالعلى wa ثقة qال xدثنا أبو سامة حماad بن أسامة wa ثقة tبت ربما dلث عن وhayب بن khالد الباhلي مولاهم wa ثقة tبت tagayara fii akhirihi qaliila qaala xaddaana cabdullahi bn taus waa iqa can abihi abis taus mikaysan waa ninkaa taqaanee mashhuurka ahaa oo iqada ahaa can bni cabaasin radia allahu tacala canhuma qala cbdullahi bn cabaas kaanuu waxay ahaayeen yarawna kuwa u arko ana alcumrata cumrada fii ashhuri xaji xajka bilaha xajka la cumrayso min afjar اlfujuuri faajirnimada tan ugu weyn fi lardi arada dembi arada lagu sameeyo dembi ugu weyn waxay u arki jireen in bilaha xajka in cumro la sameeyo waa kuwa kuwa waa jaahiligi nimanka reer qorasheed iyo ummadda wayajcaluuna waxay ka yeeli jireen almuxarama bisha muxaramna safaran bay u bedel qaadan jireen ya inama anasii'u ziyaadaة fi اlkufri hadda soo annaga shacbaan kuma jirno waxaa loo shacbaantan waxaa loo niyeysani muxaram soo socota waa la bedel qaadane waa la isku wareejini <laughs> maga ina ciddaة الشhuhuuri cinda اllah اثنaa caشhaرa شhahرا fii kitaab الlah yowma khalaqa الsamaawaat والأrض minha arbacaة xurum dalika الdiin الqayim falaa tadlimuu fiihina أnfusaكم waqaatilu الmuشhrikiina kaafaة kama yuqaatiluunakum kaafa marka waxaa weeyaan ashurxurumka maalinta ilaahay adduunkan uu khalqay iyo bilaha laba iyo tobanka ayaa mid walba meel lagu musmaaray oo lagu lagu loo qoondeeyey marka waxaan la kala raraa waa ziyaadaة fi اkufr ayuu rabbi leh subxaana wa tacaala wax marka ka jira ama laga dhegaysana amaba ansaxa ma ahan marka laakiin ayaga waxay qabi jireen bilah xajka in waxaa weeyaan aanan la cumraysan karin wayajcaluuna muxaram muxaram waxay ka yeeli jireen safaran safar safara wayaquuluun waxay dhihi jireen idaa adbara idaa bara'a addabar markii xoolihii ku dhaawacmay ama ku dhacay xajka gaadiidka markii muddo la rarto sinaha iyo meelahaas uu ka dhaca uu ka dhaawacma dhaawac ayaa gaari markii dhaawacaas xajka xoolaha ku gaaray iyo gaadiidka la watay u caafimaado idaa bara'a addabar dhaawaci markuu muxuu ah gaadiidkii u bagsoodo oo wacafa alwabar dufti iyo waxaa weeyaan eh, xoolaha daftooda ama dhagortoodii ay muxuu aha tirtiranto oolihii markii ay meeshama aad uba tira badan dhogor ay ka tagaan lakin dhogortira meesha ay ka kacdo oo jidkii dhogorlaan uga dhaqdo oo xilligeedii la dhaafo dabayl wax qaada in roob wax qaadaba kow wansalakha safar bishi safarna ay baxdo oo muxaram iyo safar ay tagaan e aw amaba qaal wuxuu yidhi dakhala safar safar uu soo gala faqad xallat way xalaalowday alcumratu cumradii liman ictamar qofka cumraysana xilligaas cumradii waa u xalaaladay dhihi jireen yaa dhihi jiray nimanka jaahiligaha kow faqadima الnabiyu nabigeena sal ا slm ayaa soo galay wa asxaabu saxaabadiisa sabixata raabicatin subaxda afaraadka muhiliina afaraadka bisha dilxajo waa muhiliina bilxaji ayagoo xaj muxuu ku dhawaaqayaan famarahum nabigu wuxuu faray sal slm an yajcaluuha cumrata cumr ay ka yeelaan fatacadama dalika cindahum arrinkaas agtooda aad buu weynaaday oo bilxaj in cumro la sameeyo weli moogtahay wixia ku qufilan dadkii oo dhaqan caadiaho welina aan loo diidin ayuu ahaa fa qaal waxay yidhi ya rasul rsulka allow ayulxilli xalaalowgeba xalaalowga aad sheegaysa waa nooce ma mid yara mise mid weyn ma qaaluu alxillu kulluhu waa xalaaloobid kaamil ah waana soo marnay xadiidkan macnihiisa xadii laba kun sideed boqol toban iyo afaraad waa xadiid saxiixa qala imam abarna mxamed bashar wbundar wa iqat xaafid qala xadana mxamed bn jacfar qundar qala xadana shucbatu can muslim wa huwa quriyu wa saduq qaala samictu ibn cabaas ibn cabaas ayaan ka maqlay radia allahu tacala canhuma waraxima jamiic aruwaat yaquul isagoo leh ahalla rasuula nabiga alle wuxuu ku dhawaaq bilcumrati cumra wa ahalla asxaabu bilxaj xaj ay ku dhawaaqeen cumrada kinta nabiga waxaa ka horreeyey alayh sl slaam xaj inuu ku dhawaaqay xajku ku dhawaaqay kadibna cumro ayuu dabamariyey wa amara wuxuu faray man lam yakun qofkuusan macahu isaga la jirkiisa alhadyu hadyi aanan wadin an yaxila inuu xalaalobo wa kaana wuxuu ahaa ahaaday fii man lam yakun macahu wa kaana waxaa ka mid ahaadayna fii man lam yakun macahu hadyun qof cidda aanan hadyiga wadin طalxa ibnu cubaydilah ayaa ka mid ahaa طalxa ibnu cubaydilah hadyi ma wadin iyo wa rajulun aakhara nin kale faaxalla way xalaaloobeen saas ayaa waxaa weeyaan uu leeyahay cabdullahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma marka qofka waa fasikhi karaa nusakiisi nuski waa faskhi karaa oo cumro ayuu wareegi karaa xadيث laba kun sideed boqol toban iyo شhanaad wa xadيث صaحيixa qala الimam akhbarna mحamed bashاr وbundar qala xadaثna mحamed jacفar وqundar qala xadaثna شعبة عن الحكم بن عتيبة الكدي waa ثقة ثبت عن مجاهد بن جبر waa ثقة عاalم بالتفسير عن بن عباس رضي الله تعالى عنهma عن نبي نب ق صل ق nبg وxuu yihi هذiهi tanaytu cمرaة waa cمرة واsتمتعنaaha واsتمتعنaaha waan ku raaxaysanay faman تمتaca بالcمرaةi إلى الحج markuu اsتمتعنaaha uu leeyahay ujeedka waa saxaabadii isagana tamatuciisa wuxuu noqonayaa isdhexgelintu isdhexgeli nabigeena sal slam faman lam yakun qofkuusan hayn cindahu agtiisa hadyun hadyi falyaxila alxila kulahu falyaxila xalaalow alxila xalaal noqosho kulahu dhammaantii faqad dakhalat alcumratu cumradii waxay gashay fi lxaji ay dhex gashay saasuu nabigeen yidhi sal allahu alيh waslm maxaa yeele haddii la dhihi lahaa xajka keligiisu ha noqdo waxay noqon lahayd tigid iyo fiise iyo hawlo aad raadsato cumradiina aad safar gooni aad u gasho arrintaydin waa dhibaato baabu maa yajuuzu baabu maa yajuuzu wuxuu banaan ayuu u baabi lilmuxrimi qofka muxrimka akluhu inuu cuno min asaydi ugaarta waxyaabaha maxduuraadka oonan la ogolayn qofka haddii uu muxrim yahay sagaal ayaan ku sheegnaan u malaynaa sagaal ayaan ku sheegnaan filaya wallahu aclam kow waxaa ka mid ahaa dharka jirka loo talay inaan la xiranin waxaa ka mid ahaa intimaha aanan la dadin oo madaxa aan la dadin cafwan madax waxba aan la saarin waxaa ka mid ahaa timihii meel ay ku yeellaanba inaan la taabanin waxaa ka mid ahaa cidiyihii inaan la taabanin waxaa ka mid ahaa barfuun inaan loo dhowaanin catar iyo wax udgoon aan loo dhowaanin waxaa ka mid ahaa in waxaa weeyaan aanan xaas ka wax mubaasharo iyo baashaal kore aan loo dhowaanin galmana kaba sii darano khatar weeyaan sowsaa maahan in aan la guursanin inaan la guursanin waxna aan loo guurinin halbaa dhiman sheega ka asaga iya oo saydka maxaa kale sayd sooma ugaarta inaan la taabanin laakiin saydulbarriga waa waa ugaarta bannaanka ah laakiin saydulbaxri uxila lakum saydulbaxri ayad qur-aanka bilowgeedii uxila lakum sayd اlbaxri waطacaamu mataaca lakum walisayaara waxurima calaykum sayd اbari maa dumtum xuruman waa caddahayba saydka ugaarta midti kale annaga ugaarta mogta isku cebina soomaalida ugaarta waa hebel waa u ugaarsadaa oo asaasoo waa jahliga carabtana ugaarta ilaa hadeertaan la jooga adduunka waxba sharaf ka weyn oo nin carbeed ugaariy ugaar ka weyn maba jir ila hadeertaan la joogo ama ha ku ugaarsado shimbir ha ku ugaarsado ama ay ha ku ugaarsado amaba toog iyo mxuuto ah, ha ku ugaarsada wax adduunka ay sameeyaan lidaalika qolyahan khaliijka joogo markii aad kenya iyo ugu sheekayso tira kenya iyo meel noocasaa jirta tiado meesha maadaan fii sayd ay ku lein fii sayd ugaar ma jirtaa meesha markaasa waa le may ugaar may de lagu arko lagu iro adyeel balaaska joog alcum marka waxaan kala jeedaa saydka maxaa lagu ogoliyey marka maa yajuusu lilmuxrimi akluhu maa yajuusu wuxuu banaa lilmuxrimi qof muxrimka ah akluhu inuu cuno min asaydi ugaarta wixii la soo ogaaray wuxuu asaga u ugaartay ma cuni karaa maya liskuma haya laakiin qof kale wuxuu soo ogaaray ma cuni karaa ayadna waa la fiirinaya haddii isaga loo soo ogaaray oo isaga loo muxua shaqada isaga loo qabtay oo dantii asaga dartii loo sameeyey ama ha faro amaba waxaa weeyaan isaga dartii ha loo raadiyo ma cunaay laakiin haddii nin iska ugaarsaday uu muxuu ahaa in yar usoo tuura oo dira intaan wax ka cun wax dhibaato ku sugan ma laha waana noo iman doontaa insha allah tabarak wa tacala xadidka lagu sideed boqol iyo toban iyo lixaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nisaa'i alayh raxmat llah akhbarana qutayba bn saciid can malik bn anas bn dar hijra can abi nadr salim ibn ibn umaya alqurashi wayo hiqatan tabtun yursil naafic mowla abi qataada wa iqa can abi qataadata radia allahu taala arda anhu abu qataada kaana wuxuu ahaaday maca rasul nabiga ayuu weli jiri sal slm xataa idaa kaana goortuu ahaaday bibacdi ariiqi makata maka jidadkeeda ama jidka maka meel ka mida markuu joogo oy socoto ku jiraan takhallafa waxaa kadib maray maca asxaabin saaxibo oo lahu isaga uu leeyahay muxrimiina oo muxrimiin ah wa huwa isagana hayru muxrimin muxrim muusan ahayn oo hayr muxrim waa nin muxrim ma ahan yaa dibmari abuqataada weeyaan wara'a wuxuu arkay ximaaran dameer waxshiyan ee duurjoog ah dameer farow ayuu arkay ilan dameer farowg waa loogel in la cuno laakiin dameeraha caadiga may lama ogola fastawa calaa farasi faraskiisa ayuu marka markiiba ku dhacay uma kadibna sa'ala wuxuu weydiiyey asxaabahu ragga saaxiibadiisa ahay oo muxrimiinta ahaa an yunaawiluuh inay usoo dhiibaan sawtahu jeedalkii uu faras ku kaxayn lahay oo dhulka yeelna usoo dhiibaan faaba way diideen caydhan maya shaqadaa u socota shaqa annaga hadda aan kugu kaalmaynayna ma ahan shaqada noolama ogola wa rumxahu warankiisi inay usoo dhiibaanna u weydiistay faaba way diideen fa akhadahu intuu soo degay ayuu qaatay marka wuu qaatay uma kadibna shadda cala alximaar dameerka ayuu markaba markiiba ku qaadqaaday oo ku keenkeenay fa wuu dilay dameer farowgii fa akala minhu waxaa wax ka cunay bacdu asxaabi nabi nabig saxabiis ka mid ah, ay wax ka cuneen waaba bacdu barkoodna way diideen faadrakuu rasul nabig ay ka yimideen sal slm fasaluhu can dalik arrinkaas wax ka weydiiyeen faqaala wuxuu yidhi inamaa in kala min hiya iyada ucmatun waa quudin iyo risiq acmakumuuha allahu allweyne uu idin quudiye caza wajal ee wax dhiba kuma sugna saasuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka baabkaas marka waxaa weeyaan waa tii aan sheegen tafsiilkaas waa qofkii isaga inuu ugaarta looma ogola in isaga amar uu bixiyo loo ugaaro lama ogola in dartii inta loo soo ogaaro u cunana sida raajixa lama ogola laakiin qof soo ugaartay haddii aad wax ku siiyo dhib ma lahan waa cuni kartaa xadii laba kun sideed boqol toban iyo todobaad waa xadiid saxiixa qala alimam ن abarna cmr bn cali waa iqaة xaafid qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan qala xadaثna ibn jurayj cabdilmalik bn cabdi bn jurayj w qala xadaثanii moxamed bn munkadir wa iqaة faadil can mucaadi bn cabdiraxmaan الtaymiy wa saduuq yuqaal lahu suxbة can abihi abis cabdiraxmaan ibn cuثmaan الtaymi waa صaxaabi jaliil ah radia اlahu ta qal wuxuu yihi ninkaas cabdiraxmaan kunnaa waxaan ahenay maca طalxa ibni cubaydilah ayaan la jirnay wa naxnu annagana muxrimuuna aan muxriminnahay aan xerannahay xaj iyo nusuk fa uhdiya lahu tayrun shimbir ayaa loo soo hadiyeeyey shimbir waa la soo ugaartay dabcan ayaa loo keenay wa huwa raaqidun isagoo hurdi fa akala bacdunaa barkanaga hadiyadii loo keenay wax ka cunnay watawaraca bacduna barka uu ka xalaal martay uu iska ilaaliyo iska ilaaliyey fastayqada alxatu ayaa soo kacay fawafaqa wuxuu u waafaqay amaba uu toosiyey oo ku yidhi man duulkii akalahu cunay ayaa wuxuu yidhi waad inaad cuntaan dhib malahan way arrin fiican weeyaan wa qaala wuxuu yidhi akalnaahu waan cunnay ugaartii maca rasuulilah nabiga alla nula jira sal slam ayaan cunnay saasuu yidhi radia allahu tacala an arda hadda laba kun sideed boqol iyo toban iyo sideedaad una dambeya casharkan caaw insha allahu tabaaraka wa tacaala waa xadiis sahih isnaada qala alimam nasai akhbarna moxamed bn slmة اlmuraadi waثiqaة wاlxaariث ibn miskiin qira'aة عalيh وan asmع waثiqaة habt wاlafظ lahu can ibn اqasim cabdiرaحman اqasim اcutaqi weeyaan wa iqa qaala xadaثanii malik bn anas bn abd اhijra an yaxya bn saciid اlanصaarي qaala wuxuu yidhi yaxya bn saciid akhbarnii waxay u warran moxamed ibrahim ibn xaariث waثiqaة lahu afraad can ciisa ibn طalxa waثiqaة faadil can cumayr ibn slmة الdmriy waa lahu صuxbة أnahu isaga akhbar wuxuu sheegay can اbahziyi bahzi waa zayd ibnu kacb الsulmi waa صaxaabi jaliila radia الlahu taala arda ana rasul rasulka al sl slm kharaj u baxay yuriidu isagoo dooni makata magaalada maka wahu muxrimun isaga muxrima xataa idaa kaanuu goorta ay ahaadaan birawxa meesha rawxa la yidhah marka ay joogaan saxaabadii isaga idaa imaaru ximaaru waxshin caqiir idaa ximaaru waxshin waaba dameer farow caqiirun ee boqno go-on boqontii ayaa laga jaray wuuna nool yahay fadukira daalika arrinka ayaa loo sheegay rasul ayaa loo shegay sal slm faqal wuxuu yidhi dacuuhu iska dhaafa fa fainahu isaga yuushiku waxaa suuragal ama dhow an ya'tiya inuu yimaado saaxiibuhu qofkii boqongooyey inuu yimaada suuragal iska dhaafa nin baa ugaarsadaa laga yaabaa fa jaءa waxaa yimid albahziyu ninka bahzi ah oo ahaa zayd ibnu kacb isilami ayaa yimid wa huwa isagana saaxibuhu isaga ayaa iska laha marka oo dhaawacay ugaartaas o ilaa rasul u yimid sal slm faqalu ya rasu rasulka allow sallaa allahu alla weyna ha u naxariisa calayka koraad wasalama hana ku badbaadiye eh شaأنكم بhada الحmaar yaعni dameerkan ka shaqaysta dameerkan dameer farowgan aan idiin soo boqongooyey oon idiin soo gaaray waa adinka hhy شhaأنكم بhada الحmaar ka danaysta wa faamara wuxuu faray rasul rasulka sl slam abaa bakrin abu bakr ayuu faray الصidiiq faqasamahu wuxuu qaybiyey bayna الriفaaq raggii saaxiibadiisa ahaa oo socotada la ahaa ayuu qaybiyey uma kadibna madaa nabigu iska socta sal slm xataa idaa kaana goortu ahda biluhaayati mia uhaayat miadin qoran meesha la uthaaya oo bayna aruwayhati waalcarji ruwayhe iyo carji u dhexeeya yacni iyo iyo udhexaysa oo kale waa yaa yaqaana waxaas saas wayaan oo duur ah idaa dabyun waaba iyadoo muxuu ahaa garanuug ama eela xaaqifun isku qorlaaban fii dhillin har saa isugu qorlaaban qorlaabkaas marka ama ha taagnaato amaba ayadoo jifto qortada isku laabnaato kow wa fiihi sahmun gamuun ama leeb ayaana marka ku yeello oo waa dhaawacanta fazacama wuxuu sheegay marka anna rasuula rasulka al sl slm amara inuu faray rajula nin yaqifu istaaga cinda agtiisa laa yuriibuhu uusan argagax gelinin amaba uusan shaki gelinin axadun qof oo min annaasi dadka ka mid a xataa yujaawizahu ilaa uu ka gudbo oo dadka dhan ay dhaafaan in dadku ka waardiyo oo ka celiyo ayuu nabiga faray haddii arrintaas marka xadiidka hore aan u eegno amaba qaybta hore xadiidka aan u fiirino ninkii lahaa lala sugi nin baa dhaawacad sooma sidaas inay tahay u badan tahay marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya marka qofka muxrimka ah haddii waxaa weeyaan isaga aan loo ugaarin isagan uusan ugaarsanin oo qof kale uu soo disha ugaartaas in haba yaraatay dhib ay lahayn qofka inuu ka noolaado inuu cuno wax ishkaala ah inay ku sugneen ayaa halkaa laga qaadanayaa intaas waxaa ku eg cashirkii caawa oo waxaa weeyaan aan isleenahay fasax yar oo sida ishorfadhiga ah ayaa la geli doonaa laakiin kitaabka insha allah tabaaraka wa tacala wuu soconi biidn illah wajal wuu soconi salaadda casar kadib ayuu life soo geli life markuu soo galo kadibna meelihii kale lagu fidin jiray oo sida sunan media oo telegramka ah iyo kuwii kale oo waxaa weeyaan youtubyada oo ka masjidka bejka masjidka iyo youtube-kiisa ka mid yahay oo muxuu aha masjid sigiska ee nairobi sidoo kale waxaa weeyaan qolyihii lahaa watsabyada labada gurub watsapka kii ragga iyo kii dumarka in allah waa laga heli doonaa marka waxaa naftayda iyo ku boorinayaa in cilmiga inta aan naftan ugu jirta aan xoogga saarno kuna dadaalno cilmiga cibaado la qabto oo ka weyn waa naadir waa yarta marka rabbiga subxana wa tacala waan ka baryay asmaa lxusna wa sifaat اlculaa arbaciinkaan soo bilownay iyo sunanka saxeynka ilaahay subxana wa tacaala noo taabageliyo kuwa dhammaystira allah naga dhigo kana faa'iidaysta allah naga dhigo iimaankooda berriha insha allah salaadda casaroo berri ah lifekuu bilaabanayaa meel lagu istaaga ma lahan in sha allah tabaaraka wa tacala hada wallahu aclam w sal ll sl abdi rasul mustafa